أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkii sideedaad waxaan jirinaynay makruuhaatu salaa waxyaalaha salaada aan loo rabin ee makruuhaadka ee qofka tukanaya inuu la yimaado la koxdo aan salaada jebinaynin laakiin ajrigeedii dhaawacaya ayaynu tirtirinaynay waxaan ka bilownay milicsiga indhaha iyo madaxa qofkii salaada ku jiray ku uu ka daydaymoodo isha oo kor loo diriyo samada keliyaha la qabsado kolka salaada la tukada kadib la galo dharka iyo la xirxiro waxa la adadkeeyo farahoo la isdhexgeliyoo la jindhiyo wejigiiyo meeshaad dhigayso gacanta la marmariyo dheeldheel la dhaqdhaqaaqo in sujuudda iyo rukuucda wax lagu akriyo mudaafacatu akhbatayn salaada marka la galaayo in adigoo kaadi iyo saxariya ku dhibaya oo iyagii celcelinaya aad tiraahdaa waa tukanayaa arrima halkaasaynu marayn tobankaasaa u dambeysay mudaafacatu labadii xuxumay labadaa reebreebidoodana in salaadii lagu kala karaahowe akhbasayinkii buu kuu fasiray shiikha albawli aw ilghaa'id kaad iyo saxara mid maa ku dhibayo oo kugu taagan jamaacada ha ku dhaaftee salaad khushuucla ha tukatid xamaamka iska tag waxaan ku dhibaa isdhaafi ka gadaal qalbi degan ku ima salaadii karaaho inaad waxaa salaada ku gashin kow iyo toban asalaatu tukashaa karaahaa bixadrati acaam cuntada diyaarinteeda ka gadaan la tukado cuntadii waa lasoo diyaariyey waatanaa waa ka hortaallaa kadib iyadoo cuntadii ku hortaalla inaad tukatid riqba haddaadan ka lahayn oo waxay baahi daran ayaan ku haynin oodan hamuun u qabin waxba kuma jabna laakiin man haddii hamuunaad qabtid cuntadiina ku hor taallo horta cuntadaa la hormarinaa salaada wixii dhaawaca ama ajrigeeda waxu dhimoo dhan lama rab asalaatu tukasho baa karaaho kow iyo tobana bixadrati tacaam cunto aalideed ay cunto ku hortaal la tukado daliilkeedii waxaa wey liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisa ayaa u daliila calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyaha haatee uu nabiga yihi laa salaata tukasha ma jirto bixadrati tacaamin cunto aalideed qabideed la tukado walaa wahuwa isagoo ka tukanaya uu yahayna tukasha ma jirto yudaaficuhu miday riixriixayaan alakhbasaat kaadii xarug labadii xumayd baa riixriixaysa labadaa goorba tukasha ma jirto ee waxaa la horumarinaya markaana akhbasaynkaa la horumarinaya waa la xaajo gudanaya cuntada markay ku taalana horta cuntadaa la horumarinaya ka gadaal baa salaad dib laga tukanaya daliilkeedii kaawo taa salaata tukasha ma jirto bixadrati bixadrati tacaamin cuntadii aalideeda qabideedii la tukada maya walaa wahwa isagoo ka tukanayana maya uu yudaaficuhu celcelina alahbasaani labadii xumaydu laba iyo toban saddex iyo toban waxa wey aljuluusu fariisasho loocala alcaqibatayn loo fariisto fadhishay fadhi waxa weye fadhigaan caqibayn la leeyahay waa in salka dhulka la dhigo labada lugoodna la taago waxaad adka adaago suurada kariim inaad lugaha ku taagan tahayna waa la gartay salka dhulkaas ku haysana waa la gartay laakiin salkiiyo lagu isku mar lagu qabto wax adago laakiin dad bartoo yeeli karaa jir daanyeerkay u sahlanta daanyeer ilusa lugihiina waa dhigaaya dabadiina waa dhigaaya fii ani waahid kolka in dabadiiyo lugihii la wada dhigo fadhigaas iyo waftigaa shidira aynka labaadna waxa wey gacmahan marka la rukuuca ama la sujuuda xalaxalaalka dhigaa gacanta inteeda kale koraa loo qaadaa laakiin haddaad sidii aygi gogosho gacantii xusulka laga bilaabo ilaa gacantii haddaad u dhigto taasna lama ogola labadaasba karaahawa waa qodobka labiyo tobnaad iyo kan saddex iyo tobnaad aljuluusu fariisasho wey cala alcaqibayn siduu shiikau sharxay arag cuqbatu shaydaan baa leeyahy fadhi shaydaane hiya aliqcaau wey jamcihii sida loosii fasiray arag waaliqcaau huwa ayalsiqa waa inuu dhajiyo ka tukanaya ilyatahu baridiisa bil ardi dhulka ku dhejiyo wayansib uu joojiyo saaqayhi labadiisa dhudhun wayadacu yadayhi labadiisa gacmood uu ku dejiyo calardi korkiisa kayqcayl kalbi eygaa sidaas yeela salka dhulka intuu ku qabsiyo lugaha iyo adimadana sidaa yidhaahdaa taasaa la diidaya kolka ay iyo shaydaan iyo daanyeer shabihidood baa la diidaya sidii loo fadhiisanaa waa lagu soo baray fadhiga salaada looga baxayana waa tawaruc fadhigii salaada dhexdeeda ku jirana iftiraash waxaan labada ahayn lama ogola aljuluusu fariisashaw cala alcaqibayn dabada korkeeda lagu fariisto waiftiraashi diraaci labada dhudhunna la goglo daliilkeedii biqowli caaisha umunaa caaisha hadalkeedii baa u daliila ay tiri kaana rasuulullah alla rasuulkii wuxuu ahaan jiray yanhaa mid reebo can cuqbati shaydaan shaydaan shabihidda ama fadhi shaydaaneedka ayuu nabiga diidi jiray isna waa kan waa lagu fasiro aljuluusu fariisasho wey cala alcaqibayn labada korkeeda lagu fariisto lugihiina dhulka la dhigoo la qotomiyo wayanhaa nabiga waxaa kaloos reebi jiray can an yaftarisha rajulu in inuu goglado firaacayhi labadiisa dhudhun iftirasha sabu sida dugaaggu u gogladoo kale oo lugaha eyga hoos intuu ka laaba lugaha dambe oo labada hore fidiyo ayuu geriga ku dul qabanaya wakalbuhu wa kalbuhum baasitun diraacayhi ti oo kale kolkaa labada gacmood calaash in la saaro jikalkana kor loo qaado xusulka ayaa la raba kolka sidaasaa la diidaya wayanhaa nabiga waa reebi jiray ana yaftarisha rajulu min inuu goglado diraacihi labadiisa dhudhum siisa dhulka taakin dhudhuminaya oo sidaa uu kor saaro sabu dugaagga isgoglashadiisa oo kale daal waxaa weeye mubdilaatuha waxaas makruuhaad bay ahaayeen aan soo tirinay waxaanaga ajrigay dhaawacaana salaada la buriyaay wixii marka salaada jebinaya ama burinayay hadduu bilowday mubdilaatuha mubdilaatu salaa salaada wixii buriya yubdilu salaata salaadii waxaa buriya umuurun waxyaalaha salaada buriya iyo umuurtii salaada burinaysay kow waxaa weeye tarku ruknin rukni ka tegidiisa min arkaanihaa arkaani salaa salaada tiirarkeeda tiir ka mida in laga tago ayaa salaadii burinaya in lam yatadaarakhu ruknigii uu ka tegay hadduusan haleelin athnaa'a salaa salaada dhexdhexaadeeda intuusan ka bixin ayuu ruknigii haleelay aw bacdaha bacda salaa hadduu ka baxay ka gadaal laakiin waqtigii ma dheeraanin biqaliilin in yar buu ku soo xusuustay salaamu calaykum buu yidhi kolkuu salaadii ka baxay wuxuu gartay rukni inuu ka maqan yahay ruknigii ayuu la imaanayaa iyo ragcaddii uu ku jiray yaa lala imaanayaa kolka inuu ama isagoo salaadii ku jira oon ka bixin xusuusto oo markaa rugnigii la yimaad ama markuu salaada ka baxay biqaliil ayuu xusuustay wuu la yimid hadduusan sidaa yeelin salaaddii oo rugni kaamila laga tegay lalala imaanoon la haleeyin salaadii waa buraysa tarku ruknin rukni ka tegidiisa min arkaaniha arkaani salaa salaada siraryaalkeedii kamida ayaa salaadii buriya in lam yatadaaraku hadduusan ruknigii haleelin athnaa'a asalaa tukashada dhexdeeda aw bacdaha salaada ka gadaal biqaliilin in yar daliilkeedii waa kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye lilmusii ninkii xumeeyey salaatahu salaadiisii xumeeyey ayuu nabiga u yidhi ninka salaadiisa xumeeyey siduu yeelay tumaaniinadii buu ka tegey oo rukuucdii iyo sujuuddii iyo juluus bayna sajdayteyn wixii buusan ku nagaanin kolkan maxaa ninkaas lagu yidhi waqad taraka isagoo kii salaadiisii xumeeyey wuu ka tegey atuma'niina xasilkii salaaduu ka tegey waliictidaal ekaashadii rukuucda kadib la ekaanayuu ka tegey wahuma tumaaniin iyo ictidaalna ruknaani laba rukni wey waxaa lagu yidhi irjic noqo fasalli tuko fa inaka adiga lam tusalli waxba ma adan tukanin marka salaadii in la waa aqiimu salaata sidii eebba u yidhi la toosiyo iyo inayaan salaadba noqon labada un marka aniga qiblaan u jeestay maa muhimada waa ka ninkaan qiblada u jeestay salaad u xirtay waa tukaday sida isaga la ahay marka uu dhamay nabiguu salaad ugu yimid markuusuu banaha buu ku yihi waa arkayay nabiga sidii u tukanaayuu dhowraayay id salaataka fa inaka lam tusalli waxba maan aan tukanin waxaad tukatay salaad maayna ku noqo mar kaluu ku noqday mar saddexaaduu ku noqday sidii hor u dhaamin waayey markii dambena isagaa iska warbixiyey wuxuu rasuulka ku yihi waaladii bacasaka bilxaqi laa uxsinu hayraha ilaaha xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay halaha ad igu arkaysa waxaan ku dari karo oo wanaagga male markaasaa tacliim loo fariisay fariisaa la yihi idaa aradta haddaad inaad tukata doonaysid fakabir kolkaasaa min awaliha ilaa aakhiriha hal ragcadaa loo mariyey haddii loo dhameeyena waxaa lagu yihi uma afcal fii salaatika kullihaa midla daalik sidaas salaadaada u samay idan maxalu shaahidka waxaa weye ninkaan ictidaalkii iyo dumacinaysi buu ka tegay oo hadduu rukuucay uu horey isaga sii sujuuday wax ma aatukaninaa lagu yihi marka daliilkii wuxuu noqday salaadii rugni kamid a haddii laga tago inayan salaad noqonin tanaa u daliila irjic noqo fasalli tuko fa inaka adiga lam tusalli waxma tukane laba salaad waxaa buriya alaklu cunid aw ishurbu cabid qof salaad ku jira yaa wax cabay ama wax cunay taas cayaaraha idan taas salaadii waa burinaysa liqowlihi daliilkeedii wey hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiya nabiga wuxuu yihi inna fii salaa salaada gudaheeda waxaa ku sugan la shugulan hawl baa ku sugan cunidii xabidyaa ka gaadha iyadiiaba ratiban allaahu akbar markaad tiraahid ee xiratid ilaa salaamo naqsiga laga gaaro assalaamu calaykum intii udhaxaysa waqtiyadii baabad mashquul ku tahay kolka saacadaad wax xabto ama daqiiqad aada waxxabtood wax cunto meeshii ma tahay kolka markaad cunid iyo cabid gashay salaadii baa dayacday iyadii baa howlkuugu filan adkaarteydii baa joogtaa iyadii baa joogta loo rabaa intiqaalaadkeedii aada guurguuraysay aada mar taagan tahay mar rukuucsan tahay mar kala taagan tahay mar kala sujuudsan tahay maraad tashahudaysid iyadii aba hawla ina fi salaa salaada gudaheedii waxaa ku sugan la shuglan hawlay salaada leedahay ayaa ku sugan saddex waxaa buriya alkalaamu hadal salaadii gudaheeda lagu hadlo ligayri islaaxihaa iyada suubinteeda maaha oo masalan haddii qofka uu sahwi galo imaamkii baa sahwi galay adiga ma'muumka waad xusuusan tahay subxaana allahi baa tidhi waa maslaxadii salaada iyadii baa la wanaajinaya hadday dhaqdhaqaaq tahayna waa iman doontaa sidoo kale un haddaad safkii oo kala qaloocan toosinaysid salaaddii baad ku jirta qof baad hore u dhigtay mid baad dib u dhigtay waxaasoo kaleoo maslaxatu salaad oo aan badnayn wax u dhimi maaya salaada laakiin waxaan salaadii u danahayn baa lagu kacay alkalaamu hadlin ligayri islaaxiha islaaxi salaa salaada suubinteeda khayrkeed lagu hadlay daliilkeedii waxaa wey liqowlihi eebbaweyne hadalkii tacaalaa eebba korahaye uu yihi waquumuu kaca lilaahi liajliillah eebba dartii salaada ugu kaca qaanitiina idinku aamusan wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa u daliil in salaada aan lagu hadli karin haddii lagu hadlaana hadalkaana uusan danteedii ahayn uu salaatii burinaayo sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yidhi ina haadihi salaa salaadan oo tana laa yasluxu ma suubado fiihaa salaad gudaheeda shay-un wax min kalaami innaas dad hadalkiisa dad meesha maxaa keena addoonkii eebaa wada hadla ilaah la hadlaysa munaajaadaad ku jirta kolka makhluuq iyo adiga allahu akbar ba haddaad tiri waa kala xiriir furateen waxaad usoo gacan banaanaan doontaa markay salaada ku dhammaato oo aad tidhaahi assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah markaasaad makhluuqiyaadan usoo gacan banaanaatay inta u dhaxaysa khaaliqiyaad qaabishan tahay amaamalaahi baa taagan tahay wixii adkaar iyo salaada hawleed aan ahayn ma soo qaadi kartid ina haadihi salaa salaadan oo tana laa yasluxu uma suubado fiiha salaada gudaheeda shay-un wax min kalaami innaas dadka hadalkiisa ka midow waxaan idhi ligayri islaaxiha haddii warkaan lagu hadlay uu yahay salaada danteedii waxaa dhacday hadda ka hor ixdaa salaatay ilcaashi casar iyo duhur mid ahaan inuu suubanaa asxaabta tujiyey laba ragcad markuu mana ataxiyaadkii dhexe uu nabiga kii dambe mooday assalaamu calaykum assalaamu calaykum buu nabiga laba ragcad buu ku salaamo naqsaday salaaduna rubaaciye yahay casarama duhur mid ahaan dadkii degdega badnaa waaba iska baxeen nabiga markuu salaadii ka baxayna intuu meeshuu ku tukanayay ka yar durkay buu dogob meesha yaallay ku tiirsaday ka hay-ati xasiinin sidii nin walbaharsan oo fikirsanoo waxoogaa dareena loo sheegay oo kale muuqaalka nabiga haddii la arkayna waa lehiwe wa fi lqawmi abuubakar wa cumar labadii wasiir ee rasuulka asxaabta ugu qiimi badnay abuubakar cumar waa joogaan fahaadaahu an yukalimaahu markay nabiga xoogaa xusni ku arkeen inay la hadlaan waa ka haybaysteen nin geesi ah gacma dheere la yihaa yaa iska rid yaa rasuul aqasadat isalaa am nasiitahaa halmaan miyaa ku galay mase salaadan xaggee baa laga gaafiyey afaraad ma tujin jirtay waxyi miyaa yimid afartii miyaa la nasakhay xaggeedba miyaa laga gaabiyey mase adaa halmaan ku galay markaasuu nabiga yihi lam ansa walam tugsar mana halmaamin waa nabiga la ahayd lama gaadani xaggeedana lagama gaadinin ana halmaanima gelin sheekada dhege waa la wada hadlayo nabigiina banaanku fadhiyo riwaayo kale markuu yihi aqasurati salaatu ma la gaabiyey am nasiitaha kullu dalika lam yakun labadaa sheegtay midna ma dhicin xaggee banan lagama gaabinin ana halmaanima gelin saxaabigiiyaa kusoo noqday gacmo dheere bal bacdu daaka qad kaanu yii labada midaa jirta yaa rasuulallah ama halmaanaa ku galay ama xagee baa laga gaabiyey maxaa jira laba dhaxood basaana tujisay yuriidayn waa iska aamus ile waa baraarujiyey nabiga nabigaa marka xoogaa ku dhace asxaabtii kaluu yihi akamaa qaala dulyadayn gacma dheere ma runtiisa nacam yaa rasuulallah ijmacow waa runtiisaa la yihi laba basaadna tujisay sheekadii intaas gaartay suubanaha markaas dambe waa joogsaday mixraabkii ku noqday allahu akbar lama xigeenin halkiiaa laga waday intaasoo hadala waxba u dhiimi waayo salaadi waxa lagu jiroo kale waay xirsho looma noqonine meeshuu nabigii joogsaday fataxdiisiiyuu ka watay labadii ragcaduu la yimid ka gadaal sujuudu sahwi ayaa la keenay idan maslaxatu salaati warka hadduu ku saabsan yahay waxuma dhimaayo waa ka fain kaana alkalaamu hadalka lagu hadlay hadduu yahay biislaaxihaa islaaxi salaa salaada suubinteeda wadaalika siday ku noqon karta hadal see salaad loogu suubinaa ka an yusalima alimaamu imaamkiyaa salaama naqsaday suma yus'al imaamkiyaa la weydiiyey can itmaami salaatihi salaadii inay dhammaystirantay fa idaa qiila lahu haddii loo yidhaahda imaamkii lam tatima salaadii maadan dhammaystirin walaaxaa kaa dhiman haddii la yidhaah atamaha markaasuu dhammaystira markaasna dhib male hawaa mase yastaftixu alimaam imaamkiyaa furi dalbay qur-aanka waa mucjizulbashare qur-aankiyaa ku joogsaday wuu garan waayey kolkuu imaamkii margadayna waa u marisay adiga wax allaabaa malaha wax allaabaa malaha ama subxaana allahi yaa tiri waad baraarujisay wax dhibaata a waxaa furi dalbay oy ku xirantay alimaamu imaamkii halii sheegay yihi fii qiraa'atihi qiraa'ati alimaam imaamka akrintiisii uu ku furi dalbay oo fa yaftax waxaa u fura u sheegay calayhi cala alimaam imaamka korkiisa alma'muumu kii gadaal joogoo qur-aanka yaqiinay ayaa u mariyey fadaalika kaasi laa ba'sa bihi wax dhiba oo ku jira lama arka wy nin waxaa jiray masiibaha xajaaj ibnu yuusuf baa la oran jiray taabici buu ahaa nin cabdilmelig ibni marwaan dowladii umawiyiin ayuu wuxuu u noqday gobernatore reer ciraaq oo maalin loo waayo ayaa adaa qallabsan naxariis laabaa ka ciraaq ma juujiyo edbiya la ciraaqa loo diray qur-aanka dibaduu ka yaqan wuu shaklay oo karu yahay ninka la yidhaahow markii isagoo salaadii ku jira ma garan waayo ma isu kas alcilmu cinda allah iyo qiraacadii ku joogta waxaa layikan wax ka qur-aan badan nin walba naftiisu cabsaday iduma sheegin xajaad qur-aanka waa yaqaanaay inuu ka soo aamusaa laga yaabo waa la cabsooda markaasuu yihi fadkuruuni fadkuruuni aayad qur-aanow arii sheegow si baa laga yidhi waa canaantamay wuxuu yihi maa lakum laa tandiquun aayad kaloo quraan waxaad la hadlilayihiin maxaa may sheegti si baa la yihi kaanahum khushbun musanadi waxaqoryo la tirtiiryaal moodaayi walama markii dambe iska dhaafay waxaasoo dhan salaadii wax kuma noqonin maxaa jira wuxuu ku hadlaa waa qur-aan fadkuruunii waa qur-aan maa lakum laa tandiquuna waa qur-aan kaanahum khushubun musanada waa qur-aan waxba salaadii ma noqonin waxna looma sheegin ka gadaalna waa iska dhaafay meeshii ku joogtay meel kale iyadaas cilmay u baahan tahay haddaad meel qur-aanka kamid a ka akrinaysid waxyaalaha annagaanan aqooninay ku jirto marka aalaaba aimada soomaali tujisa qur kuma joogsado sababna waxaa u ma dhibaan kolka horeba labada qula cuudihii waxay si dhexdileelihii iska akriyaan marka inay gafaan uma badan hadday dhacdo kolka soomaalida ma'muumiinta ama yaqaan imaamka in loo sheego cid sheegaysa mara inay salaadii waxaa noqonaysa mooda haddii kale kan imaamka ay ku joogsatay qirada naftiisa waxaa la rabaa ha loo furee inuu jaanis ma'muumiinta si u amusal marka isagiiba hadduu isku dardarmo iskolba meel ka fuulo buuqay meeshii noqoni waa fool xumaani isaga markuu garan waayo inuu aamuso xataa haddii ay dadku fahmi waayaan inay aayadda ku taagan tahay iska <clears throat> yiri ha aamuso waa loo marinaa markaas laakiin hadduu isaga yidhahdo qasab oo anta taro xadardo inta ku dhaco inta ku dhaco buuqay arrintii noqonaysa waa foolxumanaysa iyada marka cilmi u baahantay kolka inta waxa waaye waa la gafaa salaadii aimadii xaramkaa salaadii gafaysa kolka horna waaba lagu talagalaa xufaadaa lagu xiijina ku-xigshashada imaamka dadka ma dhexayso suubanaha calayhi salaatu wasalaam liyalinii minkum dawul axlaami wanuha waxgaradka aqoon-yahanada akhyaarta ha wax kastaa ku iman kara sayd cumar isagoo salaad ku jira baa bilaawo la geliyey cali isagoo ku jiraa madaxa laba laga dhigay lama joojinayo salaadii midkaan la dilay gaara laisaga riica salaadiina waa la kolkii salaada la dhamaystiri ka gadaan dhaawac iyo dhimasho iyo aloo soo noqona marka waxaa lagu talagalaa waxaa been dhici karaa samada in looga iman karo la dili karo ama jirran kara isaga qalali karo kolka dadka qur-aanka yaqaan salaadana wadi yaqaan aa horeba gadaashiisa joogsana qof walbou kaalay maya hadaadan qur-aanka aqoonin waxba imaamkaa ku xigsanin gadaalka gaar uga joogso kaalintaan bannay dad waxaa imaana qur-aankana yaqaano hadduu ku joogsado u fura hadduu ama jirrada ama wax noqdana salaaddii dhamaystiri kara fayaftaxu uu furo calayhi alimaam almamuum uu furo fadaalika arrinkaas laa ba-sa dhib bihi kuma sugna id takalama waxaa hadlay rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii waa hadlay sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkiisii wasalam nabadgelya allah ku badiye fii salaatihi nabiga tukashadiisii gudaheeda ayuu ku hadlay wa takalama waxaa kaloo hadlay dulyadeyn aw gacma dheere walam tabtul mana burin salaatuhuma nabiga iyo dulyadayntoona salaadoodii ma burin sidii loo hadlay arag faqad qaala dulyadayn gacma dheere wuxuu yidhi mukhaatiban isagoo la hadlaya annabiya umanaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiye annasiita ma ilowday am qasuraati salaa salaadii ma xaggeeba laga gaabiyey intaan hadduu yidhi dulyadayn faqaala lahu ibyadayn wuxuu u yidhi rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya lam ansa waxba mi iloobin walam tuqsar salaadii lama gaabinin uu yidhi waxaasoo dhanna salaadii ma dhaawicin ka gadaalna in wax la dhaafay noqotay waa la dhamaystiray xikmatun baaliikha xikmo weyna arrintaas ku jirtay haddii nabiga uusan sahwinin annaga sahwigii kama aamin noqon karna si loogu taliyana lama heleen kolkii ilaahay inuu sahwiga nabigii ku riday nabigana uuna baro salaad la iloobay sidii loo maamuli lahaa axkaam weynaa noogu jirtay iyo xikma baaliqa xikmad afar waxaa salaadii buriya adix ku qosol qosolka laba qaybood mid tabasun baa afcarbeedka lagu yihaa afka soomaaligana muusoodaa lagu yihaa ilka cadday aan shanqar lahayn ka salaadii ma burinayo ka labaadna qahqaha aa lagu yidhaahdaa afcarbeedka kolka kaas xuruufta leh oo afka la kala qaado kaas waa ay ka burinaya amaa dhow la caddayn dhib male aan shanqar lahayn sidii loo goslaayay nafteedaa lagu magacaaba oo qofka dadka gosla saanu yidhaha go go go iyadiyaa magaca looga dhigay la tabasumu dhoolla caddaynsamaya faqad ajmaca almuslimuun muslimiin dhammaanteedaa kulantay calaa butlaani salaati man qof salaadiis inay burtay korkeeda ay ku kulmeen waxay ka qoslay qahqahatan qosol weyn fiihaa fi salaa salaada gudaheeda qosol weyn lagu qoslo kole culamada kamida waa turunturoodeeno heerkaas waa dhaafeen salaad buri intay dhaafeenna yidhaahdeen waysadiina waa ku daran qof tukanayo qaha qaha qah yiri markaasoo wayse qaadee laleehy salaad ma ahayn waysadii horaaba burtay waa turunturoodeen qolada salaadaa burtay ma ahayn waysada ma burayso tii uu sheekhana xusuusiyey xataa ina bacda ahli lcilmi aqoon yahanada qaarkood yaraa waxay la tahay butlaana wuduu'ihi kan qoslay waysadiisii inay burtay aydan say salaadii u burtay ay waysadiina u burtay ka xamaamka tagaale soo weyse qadanale ciqaaban calayhi maxaa tukashii qosallaysagadaan waqad ruwiya waxaa la sheegay canhu subanaa cadi sala allahu naxaris allaha badi caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelya allaha badi qawluhu nabiga walaa cadaa xibnihiina waa shuqloomeen bikayri salaa waxaan salaad u danahayn ayay ku shuqloomeen kolkaas salaadii waa buraysa ama alcamalu camal alyasiiru yar maxaa ka mida ka islaaxi cimaamatihi imaamadoo dhanna lagu saarnay kuusaan isugu yarduway karaahadaan ku darnay buri maysa salaada aw taqadumi khatwa tilaabuu wuxuu u qaaday ilaa safi safkii ka horreeyey uu tillaabsaday oo muxuu rabay lisadi furja goob banaanaatay uu duudaayey aw amase madiyadihi gacantiisii buu taagay ilaa shay-in wax yuu gacanta u taagay xarakatan waaxida kol keliyeeta falaa tabdulu salaatu salaad ma burto fiihi dhaqdhaqaaqaas yar limaa baana u saxa sugnaaday canhu subanaa xaggiisii ka sugnaaday sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo annahu nabiga rafaca wuxuu xambaaray umaama gabar magaceeda wey gabartaan umaamo la yiha subanaha gabartiisiyaa dhashay zaynaba binti rasuulillah ayaa dhashay umaamana waa gabar yar iyadii uu soo qaaday kolka markuu qiraacada ku jirana waa xambaarsanaa kolka uu rukuuc iyo sujuud samaynaana dhulku dhigan jiray waxay salaatii noqotay male annahu nabiga rafaca umaama gabartii umaama ahay ayuu kor u qaaday wawadacaha dhulkuu dhigay wahuwa hadiisuu manaha uu umaama qaadayey ama dhigaayay fi salaati salaada gudaheeda uu ku sugnaay ya-umu wuxuu tujinaayay annaasa dadkii wa umaamatu gabartaan umaama e la yihaa ees nabiga qaaday iyo bintu zaynaba zaynabaa dhashay zaynabadii binti rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa gabartiisa ahayd lix halmaanka ah halmaankaaga dacarada ka bata oo salaadii inteeda in la ku darta maxaa la fala sahwigi yar waa lagu cudurdaari lahaa laakiin salaad subaxaad tukanaysa afar ragcadaad tukatay labay ahayd laba lagaad ku dartay ama maqribaad tukanaysa duxaay saddexaad ku dartay ama casar iyo duhuraad ahaydoo afaraad laisku ogay afaraad ku dartay kolka aada bahalmaansanaantii intaas in leeg haddaad ku darto inay salaadii burtay noqoni ziyaadatu mithli salaa salaada in lamida oo la kordhiyo sahwan halmaannimana loo kordhiyo mithaalkii kaa yusalli inuuba tukado wey kii tukanayay aduhra salaadii duhur ayuu hamaaniyatan sideed ragcadood tukaday intii in lagu ku daray aw ilmaqriba salaadii maqribu sittan wixii ragcadood ku tukaday saddexday ahayd uu saddex ku duray aw isubxa salaadii subax uu arbacan afar ragcadood tukaday sababtuna waxa wey liana sahwahu sahwigan ama halmaankiisaan alkabiira ee weyn ilaa xaddin soodin uu gaarsiiyey an yaziida ilaa xaddi an yaziida inuu kordhiyo sahwi gaaray fi salaati salaadii gudaheeda inuu ku kordhiyo mitlahaa mitla sala salaadii in lamida daliilun waxay ku tusinaysaa calaa cadami khushuucihi ninkaan salaada nin u dan leh ee khushuucaya inuusan ahayn korkeeday ku tusini alladii khushuuca huwa khushuuca siru salaatii salaada arrinteeda muhimka qarsoon wa ruuxuhaa ruuxu salaa salaada naxruukeeda iyo nafteeda ahay fa idaa faqadat isalaatu salaaddii haddayba weyday ruuxahaa oo khushuuciya batalma toddoba waxa wey dikru salaatin masaladan khilaafiya casarkii markaad tukanaysa waxaa xusuus duurki inaadan tukanin casarkii waa burayaa buleysho sababtana waxaa weeye salaadan ilaah baa ratibay midbana wakti baa loo yeelay kolka salaadii waktigeedii horreeyey adoon tukanin midaan waktigeedii dambe ma tukan kartid hadday wada qadoobaan laakiin oo lagugu wada yeesho imaamuna shaafici wuxuu leeyahay waa tukan kartaa oo ama tii horead hormarin kartaa ama tii dambe aimada kale waa diidan yihin dikru salaatin salaad xusuusasadeed qablahaa taa tukanaysa horteeda maa maxay misaalki kaan yadkhula qofkii tukanayay waa inuu galo fi lcasri salaadii casar gudaheeda kolka isagoo casarkii ku jira yuwa yadkur wuxuu xusuustay annahu kan casrika tukanaya salla duhra duhurkii casarkan ka horeeyey inuusanba tukan ayuu xusuustay fa ina alcasra salaada casar es markaas ku jiro tabtul waa buraysaa xataa yusalliya duhra ilaa uu duhurkii hore ka tukado casar lama tukan karo maxaa jira idi tartiibu isku xixijin say isugu xigaan la ysugu xijiyo bayna salawaat salaadihii dhexdooda alkhams ee shan tahay fardun waajib wey daliilkeedii miya biwuruudiha salaadii soo aroorideeda can ishaarici suubanaha waxay ka soo aroortay muratabatan iyadoo isku xigxigta fardan halkii faradba bacda fardin uu farad kale gadaashii yahay ay soo aroortay kolka sidii loo tukado wey falaa tusalla lama tukado salaatun salaad lama tukado qabla alatii tii ka hor qablaha ka horreysay lama tukado mubaasharatan uga horreysay ee horta tii hore yaa la tukanaa ka gadaalata dambe la tukana wa ilaa tii dambe waa buraysaa toddobadaasna intii salaad burisa wey waxaan u gudbaynaa kolka waxyaala salaadii gudaheedii lagu samayn karo mubaax ah makruuhaadna maaha mubdilaadkii dambe burinayeyna maaha oo wax mubaaxon dhibi ku jirin walow ay fiican tahay iska dhaafidooda oo salaadba haddii lagu jiro wixii kale lagu daro dhan qiimi male san waxaa weeye maa yubaaxu wixii la baneeyey fiiha fi salaa salaada gudaheedii la baneeyey yubaaxu waxaa la baneeyaa lilmusalli qofka tukanaya waxaa loo baneeya ficlu umuurin amaryaal falidood minha waxyaalaha loo baneeya waxaa kamida ah kow alcamalu hawl alyasiiru yar maxaa kamida ah, ka islaaxi ridaayihi go-iisa iyo cimaamada hadduu suubinayo u toosinayo iyadu inayan wax u dhimaynin daliilkeedii lithubuuti mitlihi go- suubintaas wax lamida ah, ayaa ka sugnaaday can nebi subanaa xaggi sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya fi saxiix xadiidka saxiixa gudihiisa ayuu ku sugnaaday laba waxaan salaadii waxba u dhimaynin atanaxnuxu khiraxyo <clears throat> haddaad tidaahi culaysaa ku fuulay wax wasakhaa dhuunta kaa galay codkii iyo wixii ama aduu ku dhibay ama qiradiiu kaa xumeeyey inaad iyada nafteeda hab loo yihaha jir bisnimaa horta laisku qabta kolkii laisku qabta kadibaa la yiraa wax muuqanayo male afka laakiin haddaad kala qaadin haddaad tiahay meeqa xaawa intaas waxaa soo baxay laakiin haddaad afka isku qabatid bisnimaa aad tiahay xuruuf male wax soo baxayna male si loo yihaaha toona atanaxnuxu hidi iyadana salaad ma buriso waa muba laakiin waa goorma cinda haddii loo dhibtoodo agtooda bihi bitanaxnux tanaxnuxi haddii loo dhibtoodo oo loo baahdo ayaasan salaadii dhibaynin in la iska yidhaaha umma calaykum salam waraxmat saddex waxa wey islaaxuman dad hagaajintooda fi safi safka gudihiisa ku jiray baad hagaajinaysaa fii jadbihi qofkii safka ku jiray ayaad jiiday ila alamaan wuu dambeeyey horaad u jiiday aw ila alwaraa wuu horeeyey gadaalaad u jiiday aw idaarati almu'timi kii kugu dayanayay ee gadaalkaa taagnaa ayaad wareejiso min alyasaar bidixaad ka wareejisay min alyasaaraad ka wareejisay kolka ila alamaan min alyasaari ila alamaam midig loo wareegiyo yasaar ila alyamiin kamaa sidii adaara uu u wareejiyey rasuulullah eebbaweyne rasuulkii sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye ibna cabaas cabdullaahi ibnu cabaas baa salaatuleyl isoo taagay gadaashiisa dhanka bidixe ayuu iska taagay marka madaxuu qabtay intuu ka wareejiyey haddana xaggii midigta ayuu ka wareejiyey marka sidaas oo kale wax dhibaatoa oy leedahay malow kamaa sidii uu adaara u wareejiyey rasuulullah alla rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalam nabadgelyo allaha ku badiya ibna cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas buu min yasaarihi bidixdiisa ka wareejiyey ilaa yamiinihi midigtiisu u wareejiyey lamaa goorti wuu nabiga wareejiyey oo waqafa cabdullaahi ibnu cabbaas joogsaday bileyli goor habeena yusalli isagoo nabiga uu tukanayo ilaa janbihi nabiga dhinaciisa oo xagga bidica bidixuu iska taagay nabigiina gadaaluu ka wareejiyey midugtuu mariyey saddex waxaa mubaaxa atasaawubu hamaansi iyo markii la hamaansaday edab uu leeyahay xamaansiga intii lala dagaalami karaa lala dagaalamaa hadduu kaa khaalib noqdood maara u weydana codkana waa la celiya waa waad wadcilyadi gacantii dejinteeda alalfami afka korkiisa lagu dejiyo kolka hamaansigii iyo gacantii afka la saaray labadaa midna salaadii waxu dhimi maayaan maayu waxuun atasaa-u halaaqyoodkii la halaaqyooday wawadculyadi gacantii dejinteeda alalfami afka korkeeda lagu dejiye shan alistiftaax furid baan dhibaynin cala alimaam imaamka korkiisa loo furo oo ninkii imaamka dadka tujinayay ayaa qiradii isku taagtay qiradiiyaa loo furay dhib male watasbiixu subxaana laysi lahu lilimaam imaamka dartii loo subxaana subxaanalayso insahaa hadduu wax iloobo subxaana allah maa laleeyahay dhibaato salaadii umale daliilkeedii waa kana biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgeliya allaha ku badiya uu nabiga yihi man naabahu qofku u yimaado shay waxbaa ku yimid fii salaatihi tukashada gudaheeda ayaa wax caarida ku yimid falyaqul ha yidhaaho subxaana allah ha yidh qofkii salaada gudaheeda wax laabaya arka oo waxay soo dariyaan subxaana allah ha yidhaaho man naamahu qofkuu soo dariyo shay-un wax fii salaatihi tukashadiisa gudaheeda ay waxa ku soo dariyaan falyaqul ha yidhaah subxaana allah inta ha yidhaaho lix waxaan dhibaato ku jirin dafcu dafculmaariina dadka maraya reebidoodii beyna yadayhi kan tukanayo hortiisa dadka maraya hadduu iska reebana dhibaato salaadii ugama jirto marka hore ishaaraad ku reeb saanaadi hadduu garan waayana waa iska gala laatin inuu meesha mara wax hadduu diidana waad nabar dhabaysaa shaydaan wey wab aad ka siinaysa waxna salaadii noqon mayso xadiidkaas sidaa ku yimi dafculmaariina dadka maraayo reebidoodii bayna yadayhi yadayi lmusalli ka tukanayo hortiisa daliilkeedii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi idaa sallaa hadduu tukado axadukum qofkiina ilaa shayin wax hadduu u tukado yasturhu ka qariya min annaasi dadka adiga naftaada arag shardiyaa lagu dhigay horta waa inaad sutro samaysatid marka haddaad tukanaysid salaad sunnaah qabla alfariida aw bacda alfariida banaanka ha istaagine derbi ku qabso tiirarka masaajidka ku yaalla mid ahaan isku toosi qofka adiga tiirkiia kala dhex maraana waa iska reebaysa haddii tiirashii aada boos ka weyda amayan jirin seed yeelay wax dadbo wax uu sheegay intaad qaadatid wejigaaga sutradana la dheerayn maha oo wax eh, adiga iyo sutradii dhacdiina dhul weyn ba lagama rabo intii adiga wejidhigaaga dhig dhan intaasaad ka dhigaysa ee xaggaas dhigi maysid muslimka lugoyn maysid kadaalika sutrada wax weyn inuu yahay looma baahna wax yaroo la garto inaad adiga meeshaan gantood samaysatay yaa la raba ee wax weyn adiga dadkii kale xijaaba shardi maaha marka qowlkii rasuulka muxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukado axadukum idinka muminiinta qofkiin ilaa shayin shay dhankiis hadduu u tukado shaygaasoo yasturuhu ka qariya min annaasi dadka fa idaa araada shaygii meeshuu ku yaalla wax kale xataa waxaa kaafi ah wax qori iyo alaabba haddaad weyday xariiq farta saas carada ku tiraaho kifaayo kifaayo fa idaa araada axadu qof hadduu doono an yajtaaza inuu gooyo bayna yadayhi hortiisa falyadfacu ha iska reebo fa in abaa hadduu diido kii la reebayey ilaa wa inuu maro falyuqaatilhu hala dagaalamo fa inahu midkaan isku cariirina sutradii iyo kii tukanayay dhexdooda shaytaanun geedkiyaa ku dhex jira marka waxaan kuu muuqda waa bashar laakiin shaydaankiyaa dhex fadhiya oo meesha ku soo erina kolka qarbash kasi toddoba waxaa wey adigoo salaadii ku jira haraq mu'di ah aa ku soo hujuumay abeese wargaf wargaf laad aragtay ama hangaral kab iyo wax intaad nafar qaado keliya luqunta uga dhufo madaxa bashaa ha dhinto salaadii waxuma dhimin qatlulxaya abeese dilide iyo walcaqrab dibqalaaci haraankii in qasadadhu haddayba asagii tukanayay soo raadsato oo watacarado lahu ay umabaxdo waa mu'di inuu kan ku gaynuun rabo maryaha ku galo tanna inay ku qallacday rabta dhiiga kaamuusato wahuwa isaga oo fii salaatii salaadiisa ku sugan hadday u timid inuu dilo salaadii wax u dhibi maysa mubax wey daliilkeedii waa biqowlihi hadalkii nabiga abu daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiya uu yihi nabiga uqtuluu dila aala suwaday labada madmadow dila fi salaa salaada hadday idinku soo weeraraan labada madmadow dila labadii waa la fasiray alxayaati waalcaqrabi uqtuluu dila aala suwaday labada madmadow fi salaati ku dila labadii waa kuwama alxayaata abeesadii dila waalcaqraba jibka looci ama haraankii ama hangaralihii dilo sideed waxaan salaadii wax u dhimayno mubaaxa xagu xagku jasadihi kan tukanaya jirkiisa xoqidiisa u biyadihi gacantiisa ku xoqo id huwa xoqid meel ku cuncunaysa la xoqay min alcamali camal bay ka mid tahay camalkii alyasiiri ee yaraaye almuktafari la dhaafay sagaal waxaa wey alisaaratu tilmaan bilkafi gacan lagu tilmaamo liman qof sallama salaamay caleyhi korkiisa adigoo salaada ku jira qofaa yimi assalaamu calaykum buu yidhi saas inaad faraafiidooda tidaahay dhib kuma jiro adigoo radigii u niyoonayo alishaaratu tilmaamay bilkafi gacanta wax lagu tilmaamo limanna loo tilmaamaayo sallama salaamay calayhi cala almusali kii tukanaayay korkiisa qofkii salaamay inuu u tilmaamo iyadana daliilkeedii waa kan lificlihi subanaha samayntiisii ayaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo daalika arrinkaasuu sameeyey almaaddatu alkhaamisa maadadii shanaad fii sujuudi sahwi maadadan waxay ku saabsan tahay sujuudu sahwiga marka sujuudu sahwiga siyaado salaada lagu daro oo aan loo baahnayn iyo wax sunno oo laga tago sida atixiyaadka dhaxo oo kale ayay kabtaa ma kabto rukni waa in ruknigii lala yimaado markii ruknigii lala yimaado ayaa halmaankii dartii laba sujuud loola imaanaya oo sujuudu sahwi la yihaa tarkiman lishaytaan shaydaankii waswaska ku geliyey aa lagu sandulaynayo almaadatu alkhaamisatu maadadii sanaad fii sujuudi sahwi halmaanka sujuudiisa ayay maado u tahay mansaha qofka sahwiye halmaama fii salaatihi salaadiisiiyo halmaanku galay oo fasaada kordhiya rakcatan ragcaduu kordhiyey aw sajdatan ama sujuuduu kordhiyey aw amase naxwahuma sujuudiya rukuuca lamida ictidaal oo kale ayuu kordhiyey kii la rabay aanan ahayn ku kaluu ku daray wajaba waxaa waajiba calayhi qofkaa korkiisa anyasjuda inuu sujuudo muxuu u yeelayaa jabran kabid buu u yeelayaa lisalaatihi salaadiisa khalalkii galay ayuu kabaaya sajdatayn laba sujuudood ayuu la imaanayaa wuxuuna la imaanayaa ilan waa ziyaade bacda tamaami salaatihi salaadiisii hadduu dhammaystira ka gadaan wuu labada sujuudood la imaanaya uma hadduu la yimaad ka gadaan oo yusallim salaamo noqsanay wakadalika midkaan siyaadiyey waxaa lamida man taraka qofka ka tegay sunnatan sunnuu ka tegay jidnadii mu-akadatan la adkeeyey sunnadii kana mida min sunani salaa salaada sunnayaalkeedii wuxuuna uga tegay sahwan halmaanuu uga tegay fainahu kan sunnaha halmaan uga tegay yasjud waa sujuudaya lahaa sunnadii uu ka tegay qabla salaamihi intuusan salaama naqsan wadaalika arrinkaa misaalkiisiina waxa wey ka an yatruka inuuba ka tago atashahuda ataxiyaadkii alwasata dhexdhexe walam yadkurhu ma uusan xusuusan tashahudkii bilmara aslanba ma xusuusanin ilaa salaada gadaalkeeda uu ka gaaro aw dakarahu ama wuxuu xusuustay bacda an istatama hadduu dhammaystirmay ka gadaal oo marka uu joogsaday tashahudkii markuu dhaafay isagoon toos isu taagin laakiin istaagii u muday hadduu xusuusto wuu noqonaya waan tashahudhay laakiin markuu dhab isu taagay kadib hadduu xusuusto istaagaas ka noqon mahaa maxaa jira waxaan uu ka tegey waa sunno uu halmaan uga tegay wuxuuna ku jiraa rukni idan ma inta rukni laga noqdo sunna ma loo noqonayo aqoon iyo xusuusay u baahan tahay masalada aw dakarahu wuxuu xusuustay tashahudkii bacda an istatama hadduu dhammaystirmay ka gadaal qaa'iman isagoo mid taagana fa inahu ka tukanaya laa yarjicu noqon maayo ilayhi tashahudkii u noqon maayo ee wa calayhi waxaa korkiisa an yasjuda inuu sujuudo goorma qabla asalaam intuusan salaama naqsan horteed wuu sujuudayaa wakadaa waxaa lamida man sallama qof salaama naqsaday min salaatihi uu ka salaama naqsaday qabla an yutimaha intuusan dhamaystirin fa inahu isaguna yacuudu waa noqonaya in qaruura zamaan haddii waktigu yar yahay ee hadduu goor dambe xusuusta maya oo fayatima wuxuu dhamaystiraya salaatahu fayutimu wuxuu dhamaystiraya salaatahu salaadiisa wayasjud kaas wuxuu sujuudayaa bacda salaam hadduu salaamo naqsaday ka gadaal intuu sujuudo buu mar kale salaamo naqsanaya walaslu warkaan dheer aan tixinay walaslu waxaa waasala fii haada warkaan aan sheegnay gudihiisa waxaa waasala qowlu rasuul rasuulka hadalkiisa waawaa sala sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye wa ficluhuna waawasal oo siduu sameeyey iyo warkuu ku hadlay ayaa dhammaystirayu faqad salama isagaaba salaama naqsaday sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye min isnayn laba ragxad markuu marayo labana dhiman tahay ayuu salaama naqsaday fa ukhbira waxaa loo sheegay suubanaa bidaalika sidaas uu yeelay fa caada salaadii buu u noqday faatama salaama faatama wuxuu dhammaystiray asalaata salaadii buu dhammaystiray wasajada ka gadaal buu sujuuday bacda salaam salaama naqsigii ka gadaal ayuu sujuuday kamaa qaama siduuba u istaagay suubanuhu maratan kolna waa istaago min arakca ragcaddii buu iska taagay athaaniyati labaad waa markii tashahud la rabay walam yatashahad ma ataxyaadsan kolkaa fasajada wuu sujuuday iyaduna qabla salaam intuusan salaamo naqsan ayuu sujuudu sahwigii la yimid wa qaal warkaana waa yidhi muxuu yihi nabiga idaa shaka hadduu shakiyo axadukum qofkiin fii salaati salaadii uu ku jiray gudaheedii baa shaki ku abuurmay oo falam yadri qofkii mu ogaanin kam inta ragcad ee uu sallaa tukaday buu ogaan waayey muxuu ku shakiyey athalaathan saddex ragcad inuu tukaday aw arbacan afar inuu tukaday ayuu ku shakiyey see la yeelaya falyadraxi shak shakiguu ridaya waxaa weeye markaad saddex iyo afar ku shakinayso saddexdii murankama taagna ragcaddan rabaad ragcaddan afraad ee shakiga wadata taasaa la tuura kolkaas saddexdii yaa tirsani tiina waad la imanaysa kolka waxaa la yidhahdaa mashkuuku fiihi macduun waxaa la shakiyey eber wey inaad weyso qabto inaadan weyso qabin baad kala shakisay maxaad ogeydee kuu dambeeyey weyse qab shakigii marka inaadan weyse qabin warkiisa ma jiri ama waxaa kuu dambeeyey inaadan weyse qabin ma weyse qabtid kolkaa mashkuuku fiihi macduum waxaa wey waxaan shakiga uu ku jiro waa la tuura ebera laga soo qaada wixii lahubana waa lagu tasarufa kolka waa kana daliilkeedii falyadrax ha rido ashaka shakigii ha tuuro walyabni hawshiisa ha ku dhiso calaa ma wuxuu hubo qof shaqiisan yahay korkiisii ha ku dhiso tuma ka gadaal shakiga caafimaadkiisa yasjudu ha sujuudo sajdatay laba sujuudood qabla an yusalima intuusan salaamo naqsan laba sujuudood ha sujuudo fa in kaana hadduu yahayba salaamii tukaday khamsan shan ragcadood buuba tukaday shafacna way u simaayaano lahu isaga salaatahu labadan sujuudood salaadiisii bay u simayaan oo watarkii bay ka qaadeen wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman dhammaystir liarbacin afar ragcadood buuba dhammaystiray kaana labadii sujuudood waxay ahaanayaan tarkiiman sanduleyn lishaydaan shaydaankii baa lagu xumeeyey oo la sanduleeyey kolkaas saas loo tilmaama waa markaad adiga keligaa tukanaysid laakiin adigoo ma'muuma imaamna uu kula tukanayo shaki hadduu ku galo salaadu hogaamiyay leeda kolka intaan safka kugula jirto iyo imaamka intay wada gabsan yihiin ma toosnaan kartid iyagaad marka yaad ku dhex darsanaysa wa amaa man qof sahaa halmaamay khalfa alimaam imaamka gadaashiisii qofkii sahwi uu ku galo falaa sujuuda sujuudu sahwi calayhi korkiisa maaha iyadii nafteedii layskuma raacsana cinda akhari ahlilcilmi aqoon-yahanada intooda badan agtood sujuud ma jirto laakiin haddii imaamkii adigoo naftaadaba sahwi uusan kugu jirin imaamkii baa sahwi galay sujuudu sahwi buuna la yimid seed yeeli waa ku raacaysa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi hadduu sujuudo waa fayasjud ma'muumki waa sujuudaya macahu macalima imaamka la jelidiisa waxaana u keenay fiihi mutaabacati imaam imaamka saacidiisa waajibideeda darteed kuna sujuudaya oo intaad ma'muuman tiri oo imaam ku cidatay inaad imaamkii khilaafto suuragal ma aha laguma ogol fayaasjud waa sujuudaya macahu maca alimaam imaamka la jiridiisa ayuu sujuudaya biwujuubi mutaabacati limaam imaamka raacidiisa waajibideeda darteed iyo walistibaaqi salaatihi salaati lma'muum kan ma'muumka salaadiisa xirnaanteeda ay bisalaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa ku xiran tahay waqad sajada hadda kahor waxaa sujuuday asxaabu rasuulillah eebbaweyne rasuulkii asxaabiisii baaba sujuudeen sala allahu xalis allaha badiyo caleyhi nabiga sal wasalama nabadgelya allaha ku badiyo maca nabiy nabiga la ay fitmiyeen lamaa goortii saha nabiga halmaan galay ee uu sahwiyey oo wasajejo uuna fidmiday waa la fidmiyeen wallaahu aclam